bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqolixdan iyo lixaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala intaynan guda gelin cashirka saxaabadii dhowrkayda xalaynu soo maray umuhani abu dar iyo abu dardaa axaadiista ay ku leeyihiin saxiixaynka ama ay warsheen xalay inaana tilmaam baan u malayn ummuhani afartaniyo toddoba xadiid bay nabiga ka warisaa calayhi salaatu wassalaam bukhaariyo muslim waxay wadaagaan oo isla soo saareen hal xadiid waana xadiidkii xal aynu soo marray ku saabsanaa fii fatxi makka iyo nabigu salaaddii uu tukaday ee ahayd salaatu duxaa ama salaatu shukri ahayd kontonkii wixii ka dambeeyey hijrada ayay geeriyootay radi allahu tacaala canha abudar jundub bnu junaada buu nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam waxay bukhaari iyo muslim isla wadaagaan ay soo wada saareen labiyo toban xadiid bukhaari wuxuu gooni la yahay laba xadiid muslimna sagaaliyo toban xadiid buu gooni la yahay soddon iyo labadii hijrada ayuu geeriyooday saxaabiga radi allahu tacaala canhu ardaah abudarda cuwaymir ibnu zayd ama cuwaymir ibnu maalik cuwaymir ibnu caamirna waa la yidhaahdaa laakiin cuwaymir ibnu zayd bacaana ama cuwaymir maalik bacaana abudarda xadii buu nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim laba xadii bay isku waafaqeen bukhaari wuxuu goyn layahay hal xadiioo hal xadiioo mucallaquu gooni la yahay muslimna sideed xadii buu gooni la yahay iyo labadii ayuu geeriyooday sida abudar oo kale radi allahu tacaala canhum ajmaciin baabu istixbaabi ragcatay sunnati اlfajri wuxuu baab yahay in la sunneeyo oo la jecel yahay labada ragcadood ee ka horeeya salaada subax wاlxahi calayhima in laysku caraabiyo muslimiinta ajarkeediiyo fadliga loo sheega salaadaasi aadna loogu tartirsiiyo si ay oga faa'idaystaan wa takhfiifihimaa labadaa ragcadood in la fududeeyo oon la dheeraynin maadaama wakhtigu yar yahay waalmuxaafadati calayhimaa in la ilaaliyo loo dadaalo oo la dhowro oon la fududaysanin labadaa salaadood labadaa ragcadood wa bayaani maa yustaxabbu an yuqra'a aw an yaqra'a fiihima iyo in la caddeeyo qur-aanka la sunneeyo in lagu akhriyo labadaa ragcadood ee ruuxa muslimkee tukanaya inuu ku akhriya la sunna an yaqra'a ay اlmusalli o an yuqra'a fiihima xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu clى maliki can naaficin can ibni cumara ana xafsata binta cumara radi allahu tacaala canhuma uma اlmuminiina muminiinta hooyadood ahayd waxay warisay um اlmuminuun waxay nabiga ka warisay calayh الsalaaةu wasalaam eh, xdan xadii ayay nabiga ka warisaa afar bay isla waafaqeen bukhaariiyo muslim inay soo wada saaraan muslimna toddoba lix xadiid buu gooni la yahay afartan iyo kowdii ama afartan iyo shantii hijra inay geeriyootay baa la sheegaa waa hooyadan waad garanaysaan hadde waxay u sheegtay ibnu cumaroo walaalkeeda cabdullaahi riwaayatu saxaabiyin can saxaabiy wayna badan tahay anna rasuul allahi sala alla alay slam wuxuu ahaa idaa sakata almu'adinu muadinku hadduu dhammeeyo hadduu dhammeeyo min alaadaani aadaanka uu ka sakata hunaa faraqay ka dhigan tahay idaa sakata almuadinu muadinku hadduu ka aamuso min alaadaani aadaanka uu ka aamuso lisalaati subxi salaada subx uu aadaanka ahaa wabada subxu subuxuna uu muuqdo ogtuna ay dillaacdo waagu uu bariyo rakaca rakcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudfudud buu nabigu tukan jiray qabla an tuqaama asalaa intaan salaada subax loo aqimin aadaanka u dambeeya iyo aqimidda salaada subax dhexdoodu nabigu labada ragcadood yarka ah uu gelin jiray oo tukan jiray kaana khilaaf usuuli ah ku jira dhowr goorna waynu soo maray takraar ma faa'iidaysaa mise ma faa'iideyso hadday faa'iideyso ma luqa ahaan bay ku faa'idayn mise curfi ahaan bay ku faa'iidayn madhabu jumhuur اlusuuliya annaha tufiidu aلtakraara curfan laa luqatan oo mararka qaarkood baa kaana la idlaaqaa iyadoo laga wado mujarad wuquuc اlficli hebel sidaasuu ahaa waxaad ka wadaa falw hal mar samee ama laba goor samee oon badnayn shardi maaha marka kaana la idlaaqaya in falkaasi uu caada iyo dhaqan kuu ahaa in badanna aad joogtaysa shardi ma aha laakiin sida loo badan yahay kaana haddii la idlaaqo asalkeedu waa in lagu xambaaro fal soo noqnoqday oo caadiya dhaqan ruuxa u ahaa idan tani waa tii nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaqan iyo caado joogto u lahaa ragcataynkaasi sunnadaa ee salaad subax ka horeeya inuusan ka tegin laa safaran walaa xadaran waxadaana yaxya bnu yaxya waqutaybatu bnu saciid wabnu rumxin muxamed bnu rumx can illeyt bnu sacdin xa waxadaanii zuhay bni xarb abu khaytamata annasaai wacubaydillahi bnu saciid abu qudaamata sarqsi qaala xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can cubaydاlahi bni cumar ibni xafs alcumari waxadaanii zuhayr bni xarbin xadaana ismaaciil yacni bni umayata albasri can ayuuba sakhtiyaani kulluhum jamaacadaas kulluhum dhammaantood waa leyt bnu sacad cubaydillaahi alcumari ayuub saddexdaas can naaficin bay ka qaateen xadiidka badaal isnaadi sanadkaad aad soo marteen ee ahaa can naaficin can ibni cumara can xafsata radi allahu tacaala canha kamaa qaala maalikun siduu maalik soo yidhi maalik can naaficin can ibni cumara ana xafsa waad soo marteen sanadka hore u jeedaa وxadثnii أxmed bn cabdالlahi bn اlxakm xadثna muxamed bnu jacfar gundar xadثna شhucbaة الxajaaج can zayd bn muxamed bn zayd bn cabdالlahi bni cumar alcumari waa wiilu awow yahay cabdulahi bni cumar qaala samictu naafican naafic baan maqlay mowlna cumar yuxadiثu can ibni cumara asagoo ibni cumar ka tabanaya xadiidka can xafsata qaalat kana rasuulu اllahi salى اllah عalayh ali wasalam rasuulka ilahi wuxuu idaa طalaca alfajru oogtu hadday dilaacdo salaad subxa ay dilaacdo laa yusalii kaan tukanin buu suubanuhu ahaa ilaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudud mooye haddii la aqimo maxaa yeelay idaa uqiimat الsalaatu falaa salaata ila almaktuubaynu soo maray intaan la aqimin ka hor aadaankii dambena u dhacay waaguna baryay baa ragcataynkan la tukanaya waxadaanaahu waxaa kaloo noo tabiya xadiidka isxaaq bn ibraahim alxandali أخبرنا النضر يعني بن شميل المازني اللغوي المحدث حدثنا شعب بن الحجاج بدل الإسنادي سند كذا صنبرتين بن أوجو تبيي شعب بن الحجاج عن زيد بن محمد عن نافع عن ابن عمر عن حفصة سداس أجد مثله أي مثل حديث من حديث xadiidkii maxamed jacfar qundar weeye hadda lanna qundar can shucb buu ahaa marka qundar waxaa mutaabiciyey nadar nadar wey ninka hadda ku soo kornay meeshee shucbo xadiidka ka qaadanaya ee marka sheegaya xadiidkii hore xadiid lamida xadaana muxamed ibnu cabaad azibriqaani almaki xadaana sufyaan yacni ibnu cuyaynata abu muxamed alhilaali can camr ibnu dinaar almaki can الzuhriy muxamed can saali bni cabdilaahi can abi abi cabdulahi bni cumar ahbaratnii xafsatu xafsa ii sheegtay ana nabiya sal ly wasalam kaana inuu ahaa idaa adaa'a lahu lfajru ogtu hadday u caddaato sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukan jiray suubanu calayh salaatu wasalaam saasaa haddee ruuxa muslimka laga rabaa salaadda fajar ragcataynkaa ka horreeya inaan laga tegin siduu nabiga ugu dadaali jiray aad ugu dadaashaan baa la doonaya waxay marka culimmadu waxaasoo juhda u bixinayaan waxaasoo asaaniida u bixinhayaan dhaxalkii nebigiinna calayhi salaatu wasalaam bay rabaan isagoo saafa inay idiin dhiibaan bilaash maaha hawshaas waxaasoo abtira iyo waxaasoo sanada iyo waxaasoo dadaala waxaa la rabaa farriintiiyo ammaanada subanuhu ka tegay in laydiin dhiibo iyadoo dhammaystiran marka idinku haddaad dayacdaanna idinkaa akhri adduunba ku khasaari haddaad ilaalisaanna idinkaa u baxsan ka doontid weeye ayb xadaثna cmr الناaqد xadaثna cabd بن سليمان الكilaabi xadaثna هiشام بن curwaةa can أbiihi can curwaة بن زubayr hade can caaisha hooyada radi allahu tacaala canha xadiidu xafsa ayuu sheekhu u keenay lilixtijaaji walictimaadi wa bayaani asli اlxukmi buu u keenay axaadiistan kalena waa makhraatigashi iyo shawaahid iyo xoojin weeye can caaisha um اlmuminiin radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam rasuulka ilahi wuxuu yusallii kii tukada ragcatay alfajri ogta ama salaada subax ragcadeeda labaduu tukan jiray goorma idaa samica aladaana aadaanka labaad markuu maqlo wayukhafifuhumaa nabiguu fududayn jiray qiraa'o dheer iyo qur'aan badan ma gelin jirin ikhlaas suurat lkaafiruun laba aayad oo suurat lbaqariya ali cimraan ka tirsan ama laba ali cimraan oo ku akhriyi jiray waa gaabin jiray waynu gaari doonnaa in sha allahu tacaala وxadaثniihi waxaa kaloo xadiidka ii tabiya cali bn xujr ibn yaas الsacdi xadaثna cali yacni ibn misr الquraشhi وxadaثnaahu abu kurayb mxamed bn cلاء الqushayri xadaثna abu usamةa xamaad bn usama وxadaثna abu bakr bn abi shaybata وabu kurayb mxamed bn cلاء وbn numayr mxamed bn numayr can cabdالlahi bn numayr الhamdani xa وxadaثnaahu cmr الnaaqid cmr bn mxamed الnaaqidu albaghdadi xadaثna wakiic bn jarax abu sufyaan الru'aasi kulhm jamaacadaas kulluhum waad garanaysaa hadda kulluhum waxaad ka soo bilaabaysaan caliy ibnu masir meeshuu ku dhammaaday xadu ay ku dhammaatay ninkii u horreey soo qabanaysa xadu u horraysa waxay noogu dhammaatay cali ibnu masir kow ii soo dheh xadii labaadna xaggey ku istaagtay abu usama labo xadii saddexaadna cabdullaahi ibn umayr saddex wadaad tii u dambaysa kulluhum ninkii ka horreeyana kumuu ahaa wakiic kulluhum ninkii ka horreeya wakiic wadaad kulluhum afartoodu can hishaam hishaamkee weeye hishaam bni curwata can abihi curwata bni zubayr can caaisha weeye bihada lisnaadi sanadkaad soo marteen ee hishaam can abihi curwa can caaisha ahaa ayuu ay ku wariyeen wey wa fii xadiii abi usaama xadiidka abi usaama waxaa ku jira oo xamaad ibnu usaama ah idaa alaca alfajru intaasuu kala duwahaya idaa alaca alfajru waadii hore maxay ayuu ku wariyeen kaana rasul s sm yusalii rakcatay alfajri ida samica اlأdaana wayuhafifuhuma idaa طalaca alfajru asagu intaasuu ka dhigay weeye ayb intaasuu kuu kordhiyey xadaanaahu waxaa kaloo noo tegay xadiidka muxamed muana abu muusa albasri xadaana ibn abi cadiy wasmu muxamed ibrahim bn abi cadiy can hishaam adastawaa'i hishaam bn abi cabdillahi adastawaa'i can yaxya yani ibn abi kaiir aطaa'i اlbasri can abi slm bn cabdiraxmaan ibn cawf الzuhri can caaisha radi allahu tacaala canha abu salma mutaabacaynaya curwe waad garanaysaan ana nabiy اllahi salى اllahu alayh ali waslm nabiga ilaahay kaana yusalii wuxuu kii tukada ragcatayn laba ragcadood bayna الnidaa'i aadaankii labaad iyo inta udhaxaysa iyo waliqaamati gelidda salaada inta udhaxaysa oo min salaati subxi ah aadaanka labaad iyo aqiimidda salaada inta udhaxaysuu gelin jira wey ragcatayni bayna الnidaa'i الثاني oo calى ra'ي الجumhuur oo haddaynu maro weeye inay salaad subax ay leedahay laba aadaan oo sida loo badan yahay ah haddaad xanafi tahayna aadaanka koobaad bay kuu noqonoo haddee aadaanka hore iyagu may aaminsano waad ogtihiin iyo waliqaamati aqimidda salaada intuu udhaxaysa iyo aadaanka u dambeeya ayuu nabigu ragcataynkaa gelin jiray oo min salaat subxi salaad subax aadaankeeda ah وxadثna mحamed مثنى xadثna cabdالوهاab yعnي بن cabdالمجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد بن qays الأنsاري قال أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة yani waxaa loo tiriya awowgii baa loo tiiriya awowgii baa loo tiriya waa محamed cabdالرحmaan بن cabdاللaahi بن cabdالرحmaan بن sacد weeye asalkiisu oo camra eedow ah camra eedow ah samca wuxuu maqlay wadaadkaasi amrata bint cabdiramaan camra bint cabdiraxmaan ayuu maqlay yani marka cabdullahi bn cabdiraxmaan iyo camra walaalo ah. marka wadaadkan muxamada eedda toosa loomaha aabbihiibaa eedda loo yahay aabbihiibaa eedda loo yahay aabbihii waa cabduraxmaan ibnu cabdillaahi ibni cabdiraxmaan yaa walaalaa marka iyada ah iyo cabdullaahi baa walaalaa ah cabdullah waa in cabdiraxmaan camrana waa in cabdiraxmaan ibni sacad ibni zuraara saxaabiga taqaanina caanka ah ee madiina soo dhoweeyey ayib wiilka cabdiraxmaanah ee maxamed daleba waxaa loo yahay eeddo toos ah maxamed waxaa loo noqonayaa eeyayaa loogu aadan yahay warkii soomaaliyadaa ah eedda ma guurto martana waa eeddo un aabbaha awowgii islaantii eedow ahayd maxay tahay bay taagan yihiin soomaalida qaarkood eedo eedda ma guurtay dhahaan hadda kolle saasaan maqli jiray ma aqaana gawacii ayagu eeddada way guurtaa baan u malaynaya sheekh isfaaye ma ayayaa islaanta aabbaha eeddada u ah adi ayay bay kuu tahay annagu eeddon baan iska taagnaanaa waan ixtiraamaynaa eeddamas beddeshaan leenahay abooto baashu hadday tagto fogaate dhib ma laha intaas waa iska kaftan annahu samica wuxuu maqlay camratan cabdiraxmaan tuxadiu iyadoo ka tabinaysa can caaisha ummi lmuminin annahaa kaanad waxay taquulu jid tidhaahda hooyadan caaisho kaana rasuulu llahi sal lay slam yusallii rakcatay alfajr labada ragcadood fajrku nabigu tukan jirae sunnada ah fa yukhafifu wuu fudayn jiray qiraa'adooda iyo rukuucdooda iyo sujuuddoodaba xataa innii aquul ilaa aan is idhaahdo suu nabigu u fudaynaya ragcataynkaas hal qara'a fiihima nabigu ma ku akhriya tolow biummi اlqur'aani faatixa ma ku akhriyey nabigu siduu u fududaynayo salaadihii kale u dheerayn jiray marka loo ego weeye hadda ilaa aan is nabigu ma ku akhriyey umu lqur'aan qur'aanka hooyadii ama asalkiisii iyo faatixa ahaa xadaثna cubaydiلlah bn mucaad xadaثna abi aabihi mucaad bn mucaad alcambari xadaثna shucbaة اlxajaaj can muxamed bn cabdiraxmaan alansaari dadka adaad soo maraysan wey maxamed bn cabdiraxmaan ibn cabdlahi bn cabdiramaan bn sacd ibn zuraara eh, wiilkii wadaadkii wey samica camra bint cabdiraxmaan buu maqlay can caaisha qaalat kaana rasuul lah sal lay slam idaa alaca alfajru ogtu hadday dillaacdo saad subax nabigu wuxuu ahaa sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray aquulu aan is hal yaqra'u fiihima nabigu talow ma ku akhriyaa bifaatixati اlkitaab inuu ku akhriyi jirana hadda way sugan tahay وxadaثnii زهير بن xرب xadaثna yaحya بن سacيid القطان عن بن jurayج cabdالmلك بن cabdالعaزيز بن jurayج الmkي qال xadaثnii cطاء بن أbي رباح عن عubayd بن عmayr بن qتاadة الlayثي عن cائشha رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه لي وسلم lm ykن nabigu ma ahayn calىa شhayin shay oo min النawaafili sunooyinka la tukadaa أشhadda mid daran mucaahadaةan ilaalinta ay muxaafadaةan mucaahadatan dhowridda iyo ilaalinteedu minhu ay min taahudihi siduu u ilaaliya wax ka daran ma jirin calaa ragcatayn laba ragcadood oo qabla subxi subaxa ka horeeya ayb hooyadan waxayna tidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha sunnooyinka ah sunno uu ka ilaalin badan yahay ama oga dadaal badan yahay ma jirin labada ragcadood ee fajr ka horraysa saa nabigu weligii kama tegin laa fii xadarin walaa fii safarin laa fii khawfin walaa amnin idinkuna ha ka tegina dhaxal nabi wey calayhi salaatu wasalaam وxadaثna abubakr bn abi shaybata wbnu numayr muxamed jamiican si wada jira labadaa wadaad can xafs bni khiyaas bni طalq الnakhaci qaala bnu numayr labada wadaad isku ladhnaa waxay yidhaahdeen midkood xadaثna xafs oo muxamed bni cabdilahi bn numayr baa xadaثna xafsi yidhi wadaadka ibn abi shayba asagu can xafsin buu iska yidhi wey can ibni jurayjin can caطaa can cubayd bni cumayr allayثi can caaisha qaalad hooyadan waxay tidhi maa ra'aytu rasuula allah rasuulka ilahi maari sal allah alay wasalam fii shayin min annawaafili shay sunnooyinka ka mida asraca mid ka degdeg badan minhu ay min israacihi sidoo ugu degdegi jiray ila ragcatayni laba ragcadood oo qabla alfajri salaadda fajar ka horreeya siduu labada ragcadood nabiga ugu degdego ama u ilaaliyo ama u dhowro sunnuu nabigu u dhowra weligay maarag bay jiri hooyadeed xadaana maxamed bn cubayd alubari xadaana abu cawaanata wadax can qataada bni ducaamat asaduusi can zuraarat bni awfa alcaamiri can sacd bni hishaam bni caamir alansaari can caaisha radi allahu tacaala canha hishaam bni caamir alansaari waad garanaysaan wiilkii aabbihiiba way shahiideen wadaadkan hishaam bni caamir alcaamiri Eh, eh, amir eh, alansari alkhasraji shuhadadii uxud lagu dilay buu ahaa saxaabadii yom uxud leeday ee gaaladu ay gumaadeen nabigu aad uga xanuunsan muslimiintana ku noqotay nabar ku taagan oo marka looga sheekay ay ku xanuunsadaan saxaabadii ku shahiday buu ahaa wiilkii masba abuur dhalee nin gobogobu ka taga inta badanee sacd ibnu hishaamna raggii u duulay hindii qabtay buu ahaa hindiya raggii qabtay buu ahaa meel la yidhahda kurmaan oo new delhi u dhow buu ku xabaalan yahay oo ku shiiday waa sacad inaga soo maray fii kitaab اliimaan iyo awaali kitaab الsalaa inuu damcay hantida uu maka ku lahaa iyo madiina intuu xaraasho inuu suufiyoobuu damcay oo uu zaahid noqdo adduunka iskaga tago oo xaramka iska fadhiisto naf iyo adduunya midna uusan danaynin lafihiisa uu duurgaloobo saxaabiya taabiciin baa la tali waxa lay sidan sax ma ahee cibaadayso duulaankii halkan ka qayb qaado reerkaada dhaqo guurso laa tansa nasiibaka min addunya dariiqadii nebi maxamed dariiqadii aabbaha qabo bas waxaan rabaa buu idhi siduu nabigu u jiray in la ii sharxo waxaa layidhi rabtaa ruuxa ugu aqoon badan hawsha ayada ahaa caaisho u tagbal caaisho u yimid madiina ku soo laabtay hooyadii boydan ka dalba gurigeedaba ugu tegay markaasay tidhi waa kuma waynu soo marray wuxuu waa sacad ibnu hishaam hishaamkee hishaam ibni caamir ba ahaa way garatay way xanuunsatay aabbeed ba u ducaysay way u sharaxday marka salaatuleylkii nabi maxamed witirkiisii ragcaadkiisii wixii sunna nabigu tukan jiro dhan bay farta ka saartay wixii waaga ka dambe kaana min cubaad اleyli wa fursaan الnahaar xata istashhada fi اlhind halkaasuu ku xabaalanya aabbihiina baqiic buu ku xabaalan yahay iyo shudaa uxud waxaa weeye laakiin hadduu aabbaha adugu hawlo kale ah aday kuu taallaa can caaisha radi allahu tacala can nebi sal slam qaal rakcata alfajr labada ragcadood ee fajarka oo fiirsaa hadda nabigu wuxuu ugu dada khayrun min addunya ma fiiha khayrun min addunya wamaa fiiha adduunyo iyo waxa dhex waa ka khayr badan yihiin oon cibaado aan lahayn baa laga hadlaya ubad iyo owlaad iyo xoolo waxaun la qulbe ee la roge ee la kala wado in ilaahay ku lug lahayn iyo u dhawaanshihiisao dhan waxaa ka khayr ragcata alfajr ragcata alfajri fajriga labadiisa ragcadood sunnada ah khayrun min addunya addunyay ka khayr badan yihiin iyo wamaa fiiha wixii dhex yaalla shay walboo rabbi kuu dhowaynaya haba yaraadee adduun o dhan buu ka wanaagsan yahay leanna adduunkaa meel la ku geyn maayo meel la kuu raaci maayo laakiin camalkan waa maguuraan aad aakhiro u baxsanaysa weeye nolosha abadiga ahi وxadثna yaحya بن xabيب بن cرب الbصري xadثna mctamir بن سulayman التyمي qaala wuxuu ihi qaala abi aabbihi waa sulaym tarkhan ataymi xadaana qataadatu can zuraara bni awfa can sacd bni hishaam can caaisha can nebi sal lay slam annahu qaala nabigu wuxuu ka yidhi fii sha'ni arakcatayni umuurta labada ragcadood iyo fadligooda cinda tuluuci alfajri waagu markuu beryo la tukado lahumaa labadaa ragcadood ayaa axabu ilaya anugu aan ka jeclahay min addunya jamiican addunya oo dhan adduunyao dhan baan ka jeclahay wey waa haddaad garanaysa haddee shaygu qiimuhu kuu leeyahay ragcataynka qiimahooda iyo iimaanka iyo aakhare waxay ku tarayaan iyo miisaanka say u cuslayn sida dembiga loogu dhaafo alla say kuula xidhiidhin markaasuu shaygu qiimo kula yeelanaya laakiin faajirku masaajidka aad dhex iyo salaadaad tukan bubu culays u arkaaba aduu kula yaaban yahay ninku shaqalaasanaba kuleeyahay waa meherad laawe masaajidkan buu ku sii ordi meeshaan buu kitaab la duuban yahay umuu shaqaysto muu tabcado wuxuu kugu caayan hadhow asagoo taagan baa laga duduubahaya caalcad baa lagaga duduubi kadibna caraa lagu ridaya god baa lagaga soo tegi muxuu faa'iiday marka waxaa weeye waa in la gartay u baahan tahay xadaثnي محamed بن cabaad بn abi cmar الcadني قال xadaثna marwan بn mucaawiyaة الfazari can يزيid وبn kaysan الyashkuri can abi xaazim salman الأsjaci abi xaazim hadii la ilaaqa loo jeedaa abu hurayna wuu daba taagan yahay salmaan alashjaci can abi hurayta radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi sal lay qara'a nabigu wuxuu ku akhriyey fii ragcati اlfajri fajarka labisa ragcadood wuxuu ku akhriyey qul yaa ayuha alkaafiruun suuraddaasuu ku ah, waa ragcaddii koobaad qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu ma tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidu maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbudu lakum diinukum waliya diin suurad nabigu aad u jeclaa weeye bara'a min ashirki racataynka fajrku ku akhriyi jiray witirkuu ku akhriyi jiray markuu seexanayo ku seexan jiray waa suurad aad u qiimo badan waxay ku tusaysaa ruuxa mushriga ah ee ilaahay hayrkii caabuda alla ma yaqaano ilaahay subxaana wa tacaala ma yaqaan asagaa sheeganaya inuu yaqaan laakiin ma yaqaanno aayaddaa ku tustay qul yaa ayuha alkaafiruun la acbud maa tacbuduun anigu ma caabudo axadkaad caabudaan kufaaru quraysh maxay al mushrikiin alcarab waxay sheeganayeen alla subxaan qaadir inay caabudaan oo tawxiidu rubuya way garanayeen haddaad naba allo weydiisay yaa iyo dhul abuuray sayaquuluuna lilaah ama allah khalaqahuna alcasiiz alcaliim warkaas way soo tuurayeen ilaahay baan aqaanaa oo ilaaha taqaanaa waa kee waa ka ciri dhul abuuray adduunkay koonka maamula haa waad fiican tahay haddana abootay iyo aboodi baad caabuday ta macneed waa maxay ilaahay ma taqaanid weeye tusaale gaaban waxaan ku uhi wadaadow ninka jamaacada masjid ka mid ahee safka geeska inta badan istaagay qaabka ere hebel ma taqan haba aqaana ninka ah in hebel hebel baa la yidhaha kanaal markaasay bal tilmaan soo ninka madooba gaaban ma ku yidhi waxaad leedahay erigadaa ma taqaanide seed ku tidhi tilmaan khaldan buu ka bixiyey tilmaan khaldan markuu bixiya waxaad garanaysaa oo tilmaantaa khaldana bixiya ku tusaysaa hee inuusan aqoonin aw xasaan baan aqaanaa buui tilmaan baa le nin dheeroo casoo quruxsan wey buui maxaad ka leedihiin ma taqaanid baad leedihiin maxaa u qoslaysaa anaad dib ii fiirisan miya dhib ma lah idan ma taqaanid baad leedahay sababku waxaa weeye tilmaan khaldan bay iga bixintaa kaftan wey inaad wax fahantaan baan rabaa kufaaru quraysh waxay dhaha allah waan naqaanaa cirya dhul buu abuuray asagaana leh awlaaduu bixiyaa roobku keena alaabtii ilaahay tadbiirkiisi iyo boqortooyadiisi iyo maamulka ku saabsanayd bay ogolaadeen haddaba laati cuzi iyo abooti iyo awoyaalla way caabudahayaan waxaan leenahay ilaahay ma taqaanaan haddaad garanaysaan keligii baad caabud lahaydeen aqoon waxay yaqaanaan alla ay yaqaanaan luqawi ah curfi ah oon sharcigu ictibaarinin waa aqoon aysan kaga baxaynin gaalnimadii waa aqoon aakhariyo adduun midna aan anfacaynin shayga wax kuu tari waayana sharcigu maba ictibaariyaba cilmiga aad taqaana haddaad saxiixaanka xifsan tahay oo kitaabka qur-aanka kalfaatixa kuu yahay xaggana aadan ku dhaqmaynin cinda allahi wa cinda alrasuuli wa cinda almuslimi fa anta jaahilun so sidaa ma aha ninka caasigaa ah waxay dhaheen salafu saalix kullu man casa allaha fahuwa jaahilun inama tawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna su'a bijahaalatin uma yatuubuuna min qariib aayaddaa ka fiiriya tafsiirkeeda kullu man casa allaha fahuwa jaahil nin walbuu ilaahay caasiya rabbi ma yaqaan hadduu si fiican dhaba u yaqaano macrifadaa waa rabbi u leeyahay dhabtae xaqiiqada waxay anfici anficitaan muuqato bannaanka oo macaasida ilahay ba ka dheeraan lahaa soomaali way yaqaanaan waxay dhaheen libaaxee nimaan aqoonin yaa lax ka rita ilaahayna nimaan aqoonin baa caasiya ilaahay nimaan aqoonin baa u shariig yeela inaad fahanteen baa ila tahay suurat lkaafiruun suurad sahlan ma ah laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbudu ma dhihi kartid ilahay way yaqaaneen aqoontooda aqoon jirta ma ah haddayba rabbi u shariig yeeleen ilaahay ma yaqaanaa wey nin baa ku yidhi dahabka waan aqaanaa waa shay aad loo jec qiyaamo badan intuu soo qaata buu jajabsoo dab xaabuba ka dhigtaaba shimbirtu beedta kaga ceshadaa wuu kala turtuuraa maxaad leedahay hebelow dahab ma taqaanid dahab haddaad taqaano beertaa waad ka carari lahay intaad intaa urursato oo ad iskaga tegi lahayd yaan lagu arkin yani shayga qiimihiisa haddaad garan weydo ma taqaanid aabad sheegatid in aad taqaane waynu isfahanna ayla tahay wuxuu kaloo nabiga ku akhri jiray waqul huwa allahu axad suurat اlikhlaas suuradda hore waa tawxiid اluluhiya wاlcibaada wاlcamal tan dambena waa tawxiid اlictiqaad wاlasmaaءi wاsifaat ilahay tilmaamihiisay bixinaysaa qul huwa allahu axad allahu الsamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay markaad barato oo sifaat اlkamaal ku barato wa nucuut اljalaal xaqiiqa dhab aad barato waxaa ka dhalanaya camal baa ka dhalanaya laabudda min muraadin wa xarakatin ila اlmuraad haddaad ogaato nebi moxamed calayhi الsalaaة wasalaam tilmaamihiisii iyo wanaaggiisii iyo ila wuxuu ku barakeeye khayr ah oo dhan baad ka dharagtay qalbigeeda waxaa gelaya inaad jeclaato axadka aad jeclaatay maxaa xigaya inaad la timaaddo fal muujinaya nabiga inaad jeceshahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum ullah ballamka ilaaha tir hebel anaan ku jeclahay aad halkaasaad fadhidaa hortiisa haddii lagugu cinana dingirixsan maayo maxaad leedahay ninkaa maxaad iga waxaad ku dhaarno kitaab jaamac o carcaarla aad ku mari ninkaa inuusan ku jeclayn siad jacaylku iyo nacaybku qalbi buu ahaaye kuududkiisaa uu dhaqaaqi waaye asagoo libaaxa kaa ridi kara yac uu kaa dhihi waaye waxaad ku dhaaranaysaa inuusan wax idinka dhexeeya uusan jirin shareecadii kitaabka rabbiga hortaada lagu tumanaya haddaad ka danqan weydo maxaa tahay runaasu sheegde kitaabka rabbiga baa lagu tuman diintii baa lagu tuman ilaahay rasuulkiisa baa la fanan saxaabadii baa la caay xaasaska nebi moxamed baa lagu ciyaari wuxuu doonaa la samayni mana danqanaysid hooyada haddaan wax ka sheegana toban geed baad ila tegi intuu dameer caysadeeda caydhsani intaasoo maxfal baad iga sheegi wadaadkaa wadaad idab daroo nijaas ah aflagaada badan weligaa iloobi mayso soo ninkii hadda kahor hooyaday horteeda ku caayay ma aad ku weligaa nebi maxamed baa hortaada lagu caay ilaahay baa hortaada lagu caay kitaabkii baa lagu tumani wax walboo ilaahay ka fog baa hortaada lagu sheeg mana danqanaysid ma diiraysid taa macnida waa maxay idinka idiin daynaya jawaabta ayada وxadثna qتyبة بن سعيid xadثna الفزاrي yعnي مروان معaوية الفزاrي عن cثمان بن حكيم بن عباd الأنساري الأwسي قال أخبرني سعد بن يسار أبوالxuباab الmdني habeen dhowd baynu soo marayna wadaadkaas can ibni cabaasin أhbarahu wuxuu u sheegay ardaygiisa saciid ah أna rasuul الlah sl ه sلم kaana yaqرأu fii rakcatay الfajri nabigu wuxuu ku akhriyi jiray rakcatayka fajarka fi اlأulىa minhuma ta hore ragcadda hore laba ragcadood ka tirsan quluu aamanaa biاllaah wuu gelin jiray hadda waxaynu soo marra isagoo ta hore ku akhriya suuraة اlkaafiruun ta dambana ku akhriya suurat اlkhlaas qaab labaad nabigu waa samayn jiray markuu faatixada akhriyo wuxuu aayaddaasu raacin jiray waxay daba joogtaa warkii yahuudiya nasaaro wa qaaluu kunuu hudan aw nasaara tahtaduu waxay dhaheen yuhuud yuhuud noqda waad hanuunaysaane nasaarona waxay dhaheen nasaaro noqda waad hanuunaysaane ilah wuxuu qul bal millata ibraahiima xaniifan wma kaana min almushrikiin yuhuudna noqon mayno nasaarana u geli mayne millata ibraahim diinta nabi ibraahim baad nugu og tahay allow taasaan annagu idinkuun aad nugu ogaanaysaan nabi ibraahim maxay ahayd diin toosan xaniifan ay mustaqiiman cala siraat wamaa kaana min almushrikiin ilaahayna uma shariig yeeli jirin ma ahayn nasaarana ma ahayn mushrigna ma ahayn kadib baa laga bid waxaad tirahdaan millata ibraahim baa la faahfaahiyey bal millata ibraahiima quluu aamanna biاllah wma unzila ilayna wma unzila ila ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaat wma uutiya muusa wma uutiya muusa وciisa والنabiyuuna min bacdihim la nufariqu bayna axadi minhum wnaxnu lahu muslimuun aayaddaasuu nabiga akhriyi jiray aayad culus weeye nabig wuxuu u doortay lima dukira fiiha min aliimaani اlmujmali wاlmufasali waxaa la hormariyay quluu aamanna biاllah liأna اliimaana biاllahi lam takhtalif fiihi الsharaa'ic nabiyuna aadam laga soo bilaabo ilaa garadambayskii ambiyada nebi maxamed alayh الsalaaة wasalaam aliimaanu biاllahi baa laga wada socday aliimaanu biاllah kadibna wma unzila ilayna lلtakhsiis wاlاhtimaam waa furqaan halkaasaa la dareeriyey tafanun baa ku jiro marna uutiya la odhanhayaa marna unzila la odhanhayaa maxaa yeele waa in la kala duwo waxoo dhan bu wuxuu min allahi subxaana wa tacaala diintii nabi muuse tii nabi ciise ibraahim iyo ismaaciil isxaaq yacquub awlaadiisa labiyo tobankaa duriyadooda wixii lagu soo dejiyey laa nufariqu bayna axadin minhum warkii aad sheegtayna ahayd war laba mid u yeela ama yuhuud noqda ama nasaaro kiriyuf baa laga yeeli nabi walbo ilaahay soo diraan rumaynaynaa kitaab kastoo rabbi dejiye baan rumaynaynaa isma diidayaan ciise inaan rumayno oon ibraahim rumayno oon muuse rumayno oon muxamed rumayno isma diidayaan wamaa uutiya الnabiyuuna min bacdihim wamaa uutiya الnabiyuuna min rabbihim yahay aayaddu laa nufariqu bayna axadi minhum intaasoo nabi intaasoo ambiyo intaasoo rusul ma kala qaadayn waa waxay muslimiintu ku badbaadeen wey muslimiintu waxaa lagu yaqaana kullu shay oo xaq ah way qaadanayaan intaa inaan rumayno isma diidayaan inay kale fadli badan isma diidayo qur-aankaaba kala fadli badan ayagu waxay dheen laba maad ku badbaadaysaan ima an takuunuu yahuudan aw nasaara mayaa la yidhi meel ka fiican baa jirta kulligoodba millata ibraahim millata ibraahimna lagu faahfaahiyey الآية التي في البقرة way aيadda aad وفي الآakhرaةi ragcadda dambe oo minhumaa labada ragcadood ka tirsanna nabigu wuxuu ku akhriyi jiray آamana bالlahi واشhهad بأnna مسلimuun waa dhammaadka aيadda falama أxasa ciisa minhum الكفra qaala man ansaarii ila allah qaala alxawaariyuun naxnu ansaaru اllahi aamanna biاllaahi washhad bianna muslimuun ayaddaas wey ayadna waa ayad culus wey maxaa yeelay tii hore u fiirsan nabiga diqadiisa iyo munaasabada nabiga su ilaalinayo aayadda horee baqara maxay ka hadashay iimaanu اlambiyaai min muxamed ilaa aadam iyo loo rumayn lahaa iyo wixii xaqa ahaa iyo intoosoo dhan oon kala qaadayninba wa naxnu lahu lilaahi muslimuuna laa lighayrihi yaanu hogaansamaynaa islaamkii khaaska iyo caamka halkaasaa la geliyey aayaddan waa maxay nabi ciise falama axasa ciisa minhum اlkufra nabiyullahi ciise markuu ka dareemay nasaaro inay gaalnimo ku socdaan kayfa ay calima axasa lama shacara lama calima muusa minhum اlkufra ciisa minhum اlkufra inay dilaanba ba isku dayeenba waxay u qaanshaysanayaan inay dilaanba nin uu xadxayta nebi inuu dilo maxaa meesha yaalla gaalnimo qaala man ansaarii ila allah wuxuu la hadlay dadkii rumeeyey yaa ilaahay iigu hiilanaya man ansaarii fi اllaah fii diin اllah maca allah qaala xawaariyuun jamcu xawaariyin xawaariga waxaa la odhan jiray waaga asagaa ninka dharka bafteeya dharka caddeeya qasaarka qasaarka xawaariga shaqadaasay qaban jireen niman cubaadoo fiicanna u ahayn waxay dhahen naxnu ansaaru allah annagaa diinka ilaahay u hilanayna oo rabbi u hilanayna rabbi hilow kaaga baahan yahay maya addoommihiisa uu jecel yahay u heli ambiyadiisa u heli inta alla jecel u heli allaad u helisay libintaana aakhareed helaysaa qaala xawaariyu naxnu ansaaru aamanna billaahi nabi ciise washhad bianna muslimuun ilaahay baan rumaynay waa ku garab taagannahay inaan rabbi u hogaansanay nooga maraatay aakharan hawshaasi waa inaad ka marakacdo ida labada aayaodba saasay u qiimo badan yihiin nabigu u dooran jiray calayh isalaat wasalaam xadiid khaarija saxiixayna inuu mararka qaarkood nabiga ku akhriyi jiray baa sugan labada aayadoo u horaysa dhammaadka suurat lbaqara aamana arasuulu iyo laa yukallifu allah iyo ragcadda koobaad gelin jiray ta labaadna aayadahan uu gelin jiray taana idna way jirtaa وxadثna abu bkr بn abi shaybةa qaal xadaثna abu khaalid الأxmaru sulaymaan bn xayaan can cuثmaan bn xakiim haddaynu soo mara alansaari اlأwsi can saciid bn yasaar abulxubaab almadani can bni cabaasin qaala kana rasul اlah sl ly slam yaqra'u fii racatay اfajri nabig wuxuu ku akhriy jiray racataynka fajrka quluu aamana biاllah wma unsila ilayna walatii fii ali cimraan iyo aayadda alicimraan ku jirto tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum an laa nacbuda ila allah qaybta horaa ka goon aayadda qul ya ahla kitaabi tacaalow ilaa kalimatin ayadna waa aayad culus nabigu waa ku tukan jira wey inaad israaciso labadan israaciso inaad labada hore israaciso labadaa nabiga waa laga wariya yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kalimatin ahlkitaabow oo yahuudiya nasaara ah idinkaa culummiya diin sheegtee bal isugu keenkeena ilaa kalimad kalimad waxaa weeye waa kalaamun yashraxu qisatan kalaam iyo hadal dhacda sharxayaa kelimad layidha cinda alcarab xeerkan dambe iyo curfigan dambe nuxaad iga daa ilaa kalimatin sawaayin ay cadlin baynana wa baynakum war dhexdhexaada oo annaga iyo idinkiba na qanciya oo na badha oon annaga noo helin idinkana idinkiin aan ku kala baxno askugu nimaado waa maxay kelimatu sawa maxay noqotay anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-an walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaba min duuni illah fain tawallow faquuluu shhaduu bianna muslimuun aayadahu nabigu tooganaya kulli waxay ku dhammaanhayaan annaa muslimuuna lilah ilaahay u hoggaansan addoon u noqdo wax ka fiican ma jiro aayadda u fiirsa culayskeeda intay hadalka celcelisay allaa nacbuda ila allah alla aan alla ka ahayn inaan caabudin way kugu filanta intaa lagaga tago lama dayn waxaa le nushrika bihi shay'an lama daynin walaa yattakhida bacdunaa bacdan arbaaban min duuni illaah saddex qodob baa laysdaba dhiga oo kulli isku mid ah xagga macnaha guud laakiin tafsiil kala duwan tafsiil waa kala duwan alaslu waa xamlu اlkalaami cala الta'siisi la cala الta'kiid waxaad laysaa anlaa nacbuda ila اllahi ictiqaadan walaa nushrika bihi shayan camalan walaa yattakhida bacduna bacضa arbaaba min dun illahi fi الطaaca waa hawlo kala duwan weeye lanna markaad ilaahay khayrkii caabudayso marka hor qalbigaad waxaa gelaya sheekh cabdilqaadir waxbuu ku tari karaa dhulka asagaa kala haya taakataaku ugu jiraa wixiina daara mxuu ahaa sidii dabayshaada u duule wixiina daara dafya jilaani hawlahaasaad aaminaysaa towxiid اluluuhiya cibaadadu waxay timaadaa bacda ictiqaadin faasidin tasawur faasida qalbigaada gelaya markaa kadib ba waxaa kaa imanaya camal faasida ninkii ninkii khayrkia iska celi la yidhi ee yidhi maya maxaa jira wadnaa diiday buu i wadnaa diiday inaan iska celiyo muxuu aaminay marka hore inuusan iska celin karin baa halkan gashay kadibna fal baa ka soo baxay ah u dhaqaaqi maaya ah ictiqaad faasidaad qaadaysaa kadibna fal xun baa kaa imanaya marka anlaa nacbuda ila allah fi اlictiqaad walaa nushrika bi shayan fi اlcamali walaa yattakhida bacduna bacضa arbaaba min duun illahi fi الطaaca inaan ilaahay axadaan la caabudin aan loo sharig yeelin oo axad aan lala wadaajinin tafsiirka waa la maraa tafsiir kaloo ka fiican baa jira in la yidhaahdo cibaadadu waa khaas shirkiguna waa caam shirkigu meelo badan buu galaa anlaa nacbuda ila allah waa fi tadalluli wاlkhuduuci wey alla aan alla ka ahayn inaan loo hoganin oon la caabudin kow walaa nushrika bihi shayan laa fi اlafcaali walaa fi اlasmaa'i walaa fi الsifaat shirkigaa caansan idan waa tacmiimun bacda takhsiis macnahana wadaadaan maraya oo adoon ilaahay hayrkii caabudaynin yaad shirki ku dhici kartaa oo asmaadii ilaahay iyo tilmaamihiisi baad addoommo kale siin kartaa ama la wadaajin kartaa adoon u sujuudaynin ama aan caabuda ilaahay hayrkii shirkigaa ka caamsan cibaadada cibaadatu hayr illaahi iyo ashirku alshraaku billah waa kala caamsan yihiin walaa yattakhida bacdunaa bacdan arbaaban min duunilah laba macno lagu fasiraa hadday yuhuud nasaaro ilahay hayrkii bay arbaab ka dhigteen nasaaro ittakhaduu nebiyllaahi ciisa rabban yuhuudna cusayr bay waxay dhaheen waa ibnullaahi rabbi ka dhigteen mar kale ilaahay tilmaamay fi aaca inay arbaabtu ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaba min duuni illaah waa fi aaca haddaad ilaahay hayrkii aadan caabudayn xaggana aad u shariig yeelaynin laakiin boqorro iyo xeerbeegto iyo baarlamaan iyo duqay iyo oday dhaqmeed aad macsi ku adheecdo oguna hogaansanto sida rabbi loogu hogaansamo ilahay khayrkii baad caabuday rab baad ka dhigatay adoo og shayguuna xaaraan yahay qaanuunkaa sheegaya xaqaa qoraya dastuurkaa samaynaya waa la ysku ogyahay heshiis baa ka jira lagu leeyahay wixii inuu xun yabaad og tahay waxaad noogu dhaqmaysaa sidii shay bannaan sida qawaaniinta adduunka maanta ka jirtoo kale walaa ytahida bacduna bacdan arbaaba min duun illah fain tawallow hadday xaqaasi ka jeestaan oo diidaan faquluu shadu markhaati ka ahaada bianna anagunbaa ilaahay keligu ogaansan idinku maxaad tihiin mushrikuun man huwa almushrik waa man aslama lilaahi waligayrihi man istaslama lilaahi waligayrihi ilaahay hayrkii ilaahay uunkiisa ninkii wax iskugu dara mushrig wey wuxuu doonaba allah ka dhow ninkii ilaahay keligii isu dhiibana waa muslim muwaxid ah aayaddu macnahaasay tilmaamaysa وxadثnي aayadda لحdan iyo aفraad min suنaة ali cimraan ka akhriya haddaad rabtaan وxadaثnii cali بن khashrm almarwزي أkhbarana ciisa بن yunis بن abi isxaaq الsabici weeye can cuثmaan ibn xakiim fahada اlisnaad isnaadka asaguu noo sheegay yuu ku wariyey bimili xadiiثi marwan alfazari laa bimili xadiiثi abi khaalid اأxmar buu u jeeda muslim yacni muslim dhaqankaa ma uusan samayn jirin laakiin hadda wuxuu u sameeyey lidiqatin fi اlmas'ala waxaa la rabay marka hore inuu nimanka isku qaabka u wari xadiidka uu israaciyo kadib ninka goonida u baxay uu gadaal ka soo tuuro ayb dhaqankaasaa la doonaya wadaadka marka ciisa bnu yunis ah ciisa bnu yunis yuu mutaabacaynhayaa marwaan ibnu cabat alfazani can cumaan buu mutaabacaynaya sanad ahaan iyo lafdiyaanba isagu ku dhow yahay inuu marka horay maryaa la rabay riwaayada ciisa bnu yuunus uu daba dhigo xadiidka marwaan uu daba dhigo kadibna abu khaalid alxamarkiisa uu u dambaysiiyo ma yeelin oo wadaaddaha waxay tilmaamayaan mutaakhiriina mutaqadimiin cileeyma araga waxay leeyihiin qolyaadda mucaasiriin waxay leeyihiin riwaayada abu khaalid alaxmar amay khada tahay maxaa yeelay murad bn calat alfazaari waa aclamu wa axfadu min abu khaalid alaxmar waxaa sii mutaabaciyay ciisa bnu yunis kulligoodba waxay wariyeen nabigu ragcataynka fajarka ah inuu ku akhriyi jiray quulu aamanaa billahi aayadda ragcadda koobaad ragcadda labaadna falamaa xasa ciisa minhum lkufra in ragcadda labaad la keeno qul tacaalow ilaa kalimatin sawain qul halka tacaalow ilaa kalimatin sawaain la yidhaahdo waxaa la tafaruday abu khaalid alaxmar waa iqatun imaam ilaa annahu yukhti baana la yidhaahdaa xaafidayn baa isku raacay inaan aayaddan dambe ee tacaalow la sheegin amuu khaldamay oo laba xaafid uu khilaafay wuxuu rabaa marka inuu ku yidhaahdo muslim labadu way sugan yihiin siduu nabiga u kala bedeli jiray ayuu tanna u kala bedelay meelo kaleba la wariyaa inuu baqra akhirkeeda ku akhriyi jiray suurado kale akhriyi jiray mararka qaarkood sabixismo iyo suuratulqaashi uu akhriyi jiray marka waa tanawuc weeye iyo tasiil cala alumma ee wax dhiba ma jiro waxaa kaloo sii raacay wadaadahaas labada ee marwaan iyo iyo ciisa cabdullahi numar cinda axmed waa mutaabiciya والله سبحانه وتعالى أعلم